assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba-iyo afartanaad ee kitaabka ow mise wuxuu yidhi kaakrahi maa an taraa'i rajula mar'aa intii u nin aad aragta ka ugu mandar foolxuno mandarkuusi u karihsan yahay ah yaan aragnay aad u foolxuno muuqaal foolxun leh waidaa huwa cindahu naarun yaxushuha waxaan aragnay isagoo agtiisa dab uu yahay uu shidayo oo shidaalka kuiyo oo dabka qoryahaas ku raacinayo wayascaa xawlahaa hareerheeda uu socsoconayo ku wareegaysanayo qultu lahumaa waxaan ku yidhi maa haada kanuna muxuu yahay qaala inaliq qaala lii inaliq inaliq fainطalaqnaa waa soconay faataynaa calaa rawdatin muctama waxaan soo marray kayn oo geeda dhaadheer leh muctama haddii la yidhaaho waa muxuu ahaye tawilat alashjaar weeyaan haddii la yidhaaho muctima muctima la yidhaahana macnaa sawdaa wey mid eh, hiraysa oo muxuu ahaa geedii caleen badan leh fiiha min kuli nawrin rabiic guga ubixiisa oo dhan anwaaciisa oo dhan mid walba wax kaga yaallo nawr waxaa la yidhaahaa ubaxa cadcad baa nawr la yidhaahaa marka hadda ubaxoo dhan laga wada suurooda si ku fasiraya <clears throat> waidaa bayna dahray rawda waxaan aragnay isaga oo kayntaa dhexdeedana uu joogo rajulun tawiilun nin aada u dheer laa akaadu aanan u dhowin araa ra'sahu madaxiisa inaan arka tuulan fi samaa dherka xagga samada u dheeryahay kolkan kor u fiiriyo madaxiisa aanan aragaan arka iska dhaafay ku dhowaanaynin inaan arkana waidaa xawla rajul waxaan aragnay isagoo ninka hareerihiisa ay joogaan min akari wildaanin ra'aytuhum qatu caruur carruur aan arko weligay kuwa ugu fara badnaa qultu maa haadaa wamaa haaulaa'i ninkanu muxuu yahay carruurtanse maxay yihiin qaala lii inطaliq inطaliq faاnطalaqnaa waan soconnay faataynaa ilaa dawxatin cadiima geedka weyn yaa dawxa la yidhaaho geed weyn ayaan aragnay lam ara dawxatan qatu acdama minha weligay geedka weynaan aanan arag walaa axsana midka qurux badanna aanan arag qaala lii waxay yidhahaan irqa fiiha kor fartaqaynaa fiihaa waan korray ilaa madiinati mabniyatin bilabinin bilabinin dahabin walabinin fida waxaan ku baxnay magaalo oo dhisanoo ka dhisan guryaheedu ay ka dhisan yihiin bulkeeti iyo bulkeeti fida tan waa daabka noofidka sidaas ka dhisan ee aan dhagax iyo dhoobo iyo midna aan ahayn fa ataynaa baaba almadiina magaaladaas albaabkeedii baan nimid faistaftaxnaa waan furi dalabnay fafutixa lanaa waa naloo furay fadakalnaaha waan gallay fatalaqaanaa waxaa naga hor yimid rijaalu niman oo shatrun min khalqihim nus jidhkooda ka midihi ka axsani maa an taraa in waxaad aragta ka ugu qurux badan uu yahay wa shatrun minhum qayb nus ka midihina ka aqbax ma an taraa-in waxaad aragta ka ugu falxun ay yihiin qaala lii waxay yidhaaheen lahum waxay ku yidhaaheen labadii malag baa ku yidhi raggii noocaas aha idhabuu faqacuu fii dalika annahar tago oo webigaa ku daata faidaa huwa nahrun muctaridun yajrii kaana maa'ahu lmaxdu min albayaad waxaan webigii la sheegaya baa marka fiiriyey oo waxaan arkay webi oo gudban oo gudubka u qulqulayay oo biyihiisa aada moodo caano dhay ah almaxadga yani waxaa laga wadaa laban alabanu saafi cabbaankiisa aada moodo caano fadahabuu waa tageenoo fawaqacuu fiihi way ku daateen uma rajacuu ilaynaa waa noo soo noqdeen qad dahaba dalika suu canhum isagoo farxo dhunk nuskii foosha xumaa ee qabiixa ahaayo uu ka baaba'ay oo kulligood wada quruxsamaaday fasaaruu fii axsani suura suurad midda u quruxsan ayay noqdeen qaala wuxuu yihi qaala lii waxay yidhaaheen haadihi jannatu haddaa marka ay qisadii halkaa ku dhammaanaysaayo haddaa loo fasirayaa haadihi jannatu cadnin middanta magaaladan aan ku jiraayo waa jannatu cadnin jannana horta waxaa la yidhaahaa beerta geedaha midhaha le leh bustaanta ta loo yaqaanaa yaa janna la yidhaahaa cadnina waa bimacna aliqaama waa beertii aan laga guuraynin ee lagu nagaanayay weeyaan wahaadaaka manziluka kaasuna waa gurigaagii kor ay ugu shaarayaan kaa way gurigaagii fasamaa basarii sucudaa aragayga indhahaygiibaa kor aaday oo kor baan fiiriyey fa idaa qasru milu rabaabati albaydaa rabawi can saxaaba waxaan arkay sar oo daruur caad oo kale aada moodo ah, qaala lii markaasi waxay dheen haadaa ka manziluk waa kaa gurigaagii qultu lahum waxaan ku idhi lahumaa waxaan ku yidhi baaraka allahu fiikumaa allah idin barakeeyee fadaraanii faadkula idaaya aan gala gurigaygii qaala lii waxay dheen ama al'aana falaa hadda maya wa anta daakhiluhu waad geli doontaa se riwaa kalen dhihi doonto cumri hadda kuu hadhayoo aadan dhammaysanin markaas cumrigagaa dhammaysato yaad geli doontaa gurigaad iman doontaa qultu lahumaa waxaan ku idhi fa innii ra'aytu mundu laylata cajaban mundu laylati cajaba tanii caawa wax la yaab laan arkaye famaa haada aladii ra'aytu wixii aan arkay muxuu ahaa qaala li waxay idhaaheen ama inaa sanukhbiruk waan kaaga warramaynaa ama alrajulu aladii atayta calayhi aada soo martay yuslaqu ra'suhu bilxajar isagoo madaxiisa lagu burburinayo dhagaxa fa innahu arajulu waa ninka oo ya'hudu alqur'aana qur'aanka qaadanaya yani baranaya fayarfuduhu oo tuuraya oo kitaab xoor noqonaya wayanaamu can salaati almaktuuba salaada faradkaana ka seexanaya ninkaas weeyaan sidaa loo gelayo ama الrajuل ladii atayta caleyh ninka aad soo martay yusharsharu shidquhu ilaa qafaahu wamankhirhu ilaa qafaahu wa caynuhu ilaa qafaah qofkii sidaa isagoo loo jexjexay aad soo martay fa fainahu rajulu ninka weeyaan yaqdu oo kala haya min beyti gurigiisa ka soo baxayo fayakdibu lkadba been sheegayo hal beena sheegayo oo ma maqasheen waxaas waxaasaa dhahayo oo tabluqu اlaafaaqa jahooyin fogfog ay gaadhayso oo dadka ay sii kala naqlisanayaan oo beena yani wa ama alrajulu aladii atayta calayh qofka aada soo martay yasbaxu fi nnahr isagoo webiga dabaalanaya waylqamu xijaara dhagaxa afka loo gelinayo fa inahu aakilu ribaa waa riba cunaha waama ama alrajulu alkariihi almar'aah ninkii mandarka fooxsha xun lahaa alladii cinda annaar dabka ag joogay xushaa ee shidayo wayasca xowlaha hareeraheedana warwareegayay fa inahu malikun khaazinu jahannam calayhi salaam waa malaga maalik la yidhaahee muxuu mas-uulka ka ah jahannam wa ama alrajulu طawiil ninkii dheeraa fi rawda beerta joog alladii fi rawda beerta joogay kaynta dhex joogay fa inahu ibraahiima calayhi الsalaam wa aabbaha ibraahim wa ama alwildaanu aladiina xawlah wiilashii kuraygii la joogay caruurta yaryaree la joogtay fa kullu mawluudin maata cala alfitra waa ilmo kasta oo fitrada ku dhintay intaan fitradii alla uu ku abuuray islaamnimada ahayd aan la bedelin istiqaamadii aan laga bedelin aha dhinta weeyaan marka caruurta yaryaru muxuu ahaaye dhimanaysaayuu marka waxaa weeyaan iyadu marka fitradii alla uu ku abuuray oon weli la bedelin ayay ku dhimanayaan wa fii riwaayati lbarqaaniy abubakrin barqani riwaayadiisyadu waxay ahayd wulida cala alfitra kulu mawluudin yuladu cala alfitrat anna maata cala alfitra bay dhehaysaa faqala bacdu lmuslimiin muslimiinta qaarkood baa waxay weydiiyeen rasuulka alla sal sl ya rasuul allah wa awlaadu lmushrikiin gaalada caruurteedana faqala rasul lah sl sl wa awlaadu lmushrikiin iyo gaalada caruurteedana iyaguna sidaasoo kale weeyaano ibraahim baa kafaalo qaadaya wa ama alqowmu aladiina kaana shatrun minhum xasan nimankii aada aragtay ee nus jidhkooda ka mid ahana quruxda badnaa wa shatrun minhum qabiix shatri ka midhna u fool xumaa fa inahum qowmun khalaطuu camalan saalixan waakhara sayi'a waa niman isku daray camal saalix iyo camal xun isku daray tajaawaz allahu canhum alla isaga dhaafay allahuma tajaawaz canna oo yani webigii ay ku dhaceen ee ka zuuliyey wasakdii wixii ka zuuliyey wuxuu ka dhignaa maqfiradii alle iyo alla tajaawuskiisii iska dhaafay rawahu albukhaariy wfii riwaayatin lahu yani lilbukhaariy ra'aytu leyla xaawa waxaan arkay rajulayni atayaani laba nin oo u yimidoo faahrajaani ii bixiyey ilaa ardin muqadasa dhul daahir oo nadiifa ii bixiyey uma dakarahu markaasuu xadiidka uu intiisi kale sheegay wa qaala wuxuuna yidhi faاnطalaqnaa ilaa huqbin mili tannuur waxaan u baxnoon aadnay muxaaha god yar oo sida tinaarada oo kale ah suqbin buu ku daray marka hoodantood aclaahu dayiqun xaggiisa sare uu dhuuban yahay waasfaruhu waasic giisa hoosena ballaadhan yahay yatawaqadu taxtahu naaran oo xagga hoose ka holcaaya dab ka holcaaya faida irtafac markay kor usoo kacdo naartaasu irtafacuu korba iyaguna holo soo kacayaan naartay soo raacayaan xataa kaaduu ilaahay uga dhawaadaan an yakhrujuu inay soo baxaan waidaa khamadad markay danto hoosu noqotona rajacuu fiiha waa ku noqonayaan wa fiiha rijaalu wa nisaa'un curaah rag iyo naaga qaaqaawan baa ku jiray wa fiihaa waxaana ku jiray riwaayantada tada dambe xataa ataynaa calaa nahrin min damin walam yashuka fiihi isagu kan mabcuuna shakiin riwaayadii hore wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inuu yidhi guduudan oo dhiiga oo kalea laakiin kanaan shakino wuxuuba riwaayadan aan shakino waxay tidhi webi dhiig ah walam yashuka fiihi walam yashuka ma shakin fiihi rajulun qaa'imun calaa wasati الnahr tii hore waxay dhahaysay calaa shati الnahr webiga dhinaciisu taagnaa kaana waxay leedahay webiga bartankiisu taagnaa wuu dabaalanayay bay tii hore dhahaysay tanuse waxay dhahday nin baa webiga bartankiisa taagnaa wa calaa shati nahri rajul dhinaciisana waxaa taagnaa nin bayna yadayhi xijaara faaqbala arajulu aladii fi nnahri ninkii webiga ku jiray baa soo soconaaya faidaa araada an yakhruja markuu doono inuu soo baxo rama rajulu rama arajulu bixajarin fii fiihi ninkii webiga dhinaciisa taagnaaba hal dhagaxa afka ugu tuuraya faraddahu xayثu kaana meeshu joogay buu ku celinayaa fajacala kulamaa jaa liyakhruja ramaa jacala yarmi fii fiihi bxajar wuxuu gudagalay inuu mar alle marka uu bax is yidhaaba dhagax afka uu kaga dhufto fiiha xajar farajaca kamaa kaan wuxuu yarjicu kamaa kaan siduu ahaa meeshu ahbuu ku noqonaya wa fiihaa riwaayatan danba waxaa ku jirtay fasacidaa biyashajara geedkiibay fuushiyeen waxaan riwaayada hore waxaan soo maray magaalooyinku arkay inay mid keli ahayd tanuse labay ka dhigi doontaa laba magaalo oo kala daran oo midda ugu dambaysay si qurux badnayd oo iyadana guriga rasuulku sal ly slam kasii qurux badnaa ayaa la tusay bay riwaayada dhihi doontaa waxaa ku jirtay riwaayada fasacidaa biyo shajara geedii bay kursiiyeen faadkhalaanii daaran guri bay geliyeen lam ara qatu axsana minhaa aan wax ka qurux badan arag fiiha rijaalun wa shuyuuqun wa shabaab waxaa ku jiray rag iyo odayaal iyo dhallinyaro iyobaa ku jiray wa fiihaa riwaayadanteeda waxaa ku jiray alladii ra'aytahu qofkii aada aragtay yusharsharu marka yani gaadada daartan tada dambe hadda uu sheegayo waxaa weye haween kuma jirin daartii horese daar caamati lmuslimiin bay ahaydoo rag iyo haween iyo caruur iyo wax walbaa ku jireen tan tada dambese rag unbaa ku jira odayaal iyo dhalinyaro ahoo waa daaru shuhadaa shuhadaduna had iyo goor waxay u badan yihiin inay ragga yihiin wa fiiha waxaa ku jira aladii ra'aytahu yushaqu shidquhu kii qowlalkiisa la jeexjeexayay fakadaabun waa nin beenaalo ahoo yuxadiu bilkadba beenta ku warramaya fatuxmalu canhu laga qaadayo xataa tabluga alaafaaqa ilaa jahooyinka iyo gobollada kala gadisan ay gaadho fayusnacu bihi maa ra'ayta ilaa ywmi alqiyaama sidaa adaragtay baa loo gelaya ilaa qiyaamaha wa fiiha riwaayadin kadana waxaa ku jirtay aladii ra'aytahu qofkii aada aragtay yushdaku ra'suhu yushdaku iyo yuhlaqu isku mid weeyaan ninkii aada aragtay isagoo madaxiisa la burburinaayo rajulun callamahu llahu lqur'aan waa nin oo alla qur-aanka uu baray fa naama canhu bileyli habeenkii ka seexday oo aan ku tahajudin oon ku cibaadaysanin walam yacmal fiihi binnahaar maalintiina aan ku camalfalaynin oo waxyaaluhu xarimay aan ka aan toomaynin oo waxyaalihi uu waajibiyo aan samaynaynin oo fayufcalu bihi ilaa yowmi alqiyaama ilaa tanii qiyaamahaasaa loo gelaya yani cadaabu lqabrigi weeyaan waddaaru luulaa daartii hore aada aragta allatii dakhalta aada gashay daaru caamati اlmuslimiin waa muslimiinta badankooda daartoodii weeyaan wa amaa haadihi daaru muddantada aada ku jirtaaye tii hore kasii sii qurux badan ee ragga keliha ay ku jiraan fa daaru shuhadaa waa daarta shuhadada wa ana jibriilu wahada mikaa'iil farfac ra'saka madaxaa kor uqaad kor fiiri farafactu raasii madaxaygaan kor u fa idaa fawqii midlu saxaab wax daruuroo kale ayaan arkay qaalaa markaasi waxay dhaheen daaka manziluka kaasu waa gurigaagii qultu dacaanii adkul manzili hidaaya gurigayga aan gale qaala markaasu wuxuu yidhi innahu baqiya laka cumrun lam tastakmilhu waxaa ku hadhay cumri oo weli aadan kaamilanin falow istakmaltahu haddii aad kamilato atayta manzilaka gurigaaga waad imaan doontaa gurigaaga ad geli doontaa lakin hadda weli cumrigaa ku hadhay rawaahu lbukhaariy qowluhu yulaq yutlaqu ra'suhu wa bihaai ay yushdaquhu wayushaquhu waa la burburinaya oo la kala jeexayaa wa qowluhu yatadahdahu ay yatadaxraj waa galgalana walanwalanaya weeyaan waalkalluubu bifatxi ilkaafi wadami laami lmushadada kalluub huwa macruuf waa la yaqaanaa buu leehay hadda ka horna marka waan soo marray inuu jamciisu kalaaliib la yidhaaha xagga ammaanada iyo markii uu ka hadlay iyo waa ku soo maray xadiidkii dheeraa isagana wa qowluhu fayusharsharu ay yuqaطac waa la jexjeexaya lagogoynaya waqowluhu dawdaw wa bidaadayni mucjamatayni ay saaxuu min adawdaa muxuu ahay buuqa iyo qaylada iyaba dawdaa iyadana la yidhaha sawaxanka iyo waxyaalaha wa qowluhu fayafqaru wa bilfaa'i walgayni almucjama ay yaftax qowluhu almar'aa wa bifatxi lmiim ay lmandar aragtida weeyaan wa qowluhu yaxushuhaa huwa bifatxi اlyaa'i wadami اlxaa'i اlmuhmalati washiin اlmucjama ay yuuqiduhaa waa shiday wa qowluhu rawdati muctama waxa weeyaan huwa bidami اlmiim waiskaani اlcayn wafatxi الtaa watashdiid اlmiimi muctama ay waafiyati الnabaati طawiilati shajarun camiim marka la yidhaha iyo naklatun muxuu aha camiimatun iyo marka la yidhaha bimacnaa طawiila weeyaan ayb qowluhu dawxa wa hiya bifatxi الdaal waiskaani اlwaaw wa bilxaaءi اlmuhmala wa hiya الshajaraة اlkabiira qowluhu almaxd huwa bifatxi اlmiimi waiskaani اlxaaءi اlmuhmala wالdaadi اlmucjama wa huwa laban wa qowluhu fasamaa basra ay irtafac wasucuda bidami الsaadi wاlcayni ay murtafican wالrabaaba bifatxi الraa'i wa bilbaaءi اlmuwaxada mukararatan wahiya saxaaba baabu bayaani maa yajuuzu min alkadib waxa beentahe bannaan اclam ana alkadiba wain kana asluhu muxaraman fayajuuzu fi bacdi اlaxwaali bishuruud waxaad ogaataa beentu haba ahaato asalkeedu hore mid xaaraam ahe kolalka qaarkood bay bannaanaataayoo shuruud mucayana haddii la hela bannaanaataa qad awdaxtuhaa aan kuna caddeeyey fii kitaabi aladkaar kitaabka adkaar la yidhaaho ee mxua adkaarta un keliya ugu alifay wa mukhtasaru dalika arrintaasoo koobideeduna waxay tahay asalka kalaamkan asalkiisana waxaa iska lahaa alimaam abu xamid alghazali fi axyaa culumiddiin ayaa iska lahaaye waxa weeyaan ana alkalaama wasiilatun ila almaqaasid hadalku sidiisaba marka muraadka laga leeyahay yuu sababkii lagu gaadhaya uu yahay marka haddii sabab xun lagu gaadhayana hadalkii waa xun yahay haddii sabab fiican lagu gaadhayana hadalkii waa wanaagsan yahay marka beentii lagu gaadhayey muxuu hadaf fiican laga lahaa xalaal bay noqonaysaa runtii hadaf xun laga lahaana waxay noqonaysaa been bay noqonaysaa xaraam ah sida muxuu ahay namiimadii aan kusoo marray waxaa laga rabaa qofkan kada waxankada aad ka sheegayso ee qofka kale aada uga geynayso inuu wax waaqixoo dhacay uu yahay laakiin adiga ulejeedadaadu ay tahay labadan tada qof in isku dirto kolka wuxuu noqonayaa muxaram buu xaraam buu noqonayaa marka hadalka wuxuu ku xidhan yahay inuu wanaagsanaado ama uu xumaadaayo muraadka laga leeyahay sidii xadiidkuna ahaa inama alacmaalu binniyaat kullu maqsuudin maxmuudin yumkinu taxsiiruhu bغayri اlkadib yaxrum alkadibu fiihi qof shayga maqsuud ee wax wanaagsan ah ee laakiin been waxaan ahayn lagu gudan kari lahaa beenta kolka xaaraan bay noqonaysaa wain lam yumkin taxsiiluhu ila bilkadib jaaza alkadib haddii qaradkaa wanaagsan aan been mooy kale lagu gaari karayninna wuxuu noqonayaa beentii marka mid banaanaan bay noqonaysaa inay waajib noqotaan xataa waa suurada qof mu'minahoo la dili lahaa oo aada ogtahay meeshuu joogo ama agtaada ku dhumanayo aad dhahda maanaan arag maba aqaano ninkaas ma joogo meelahan kada ma joog wax sidaas aad dhahdo muxuu ahay waa waajib bayba marka kuu noqonaysa leanna qofka naftiisa badbaadintiisa ayaad uga jeedaa mooyaan uma in kaana taxsiilu dalika almaqsuudi mubaaxan kaana alkadibu mubaaxan shaygaas maqsuudka ah lagu gaadhay hadalkan kada beenta hadduu shay mubaaxa yahay beentii kolkaa mubaax bay noqonaysaa wain kaana waajiban hadduu shaygaa maqsuudkiihi uu shay waajiba yahayna kana alkadibu waajiban beentii kolkaa iyaduna waajib bay noqonaysaa qaradkaas waajibkaa lagu gaadhayay faإida اktafaa muslimu min ظaalimin yuriidu qatlahu aw akhda maalihi masalan hadduu agtaada ku dhuunto qof mu'mina oo qof daalimahoo inuu dilo ama maalkiisa faataraba muxuuaha ama haweenay inuu kufsado qof daalimahoo rabaa qariso agtaada ku dhuumato wa akfaa maalahu xoolihiisana qariyo agtaada ku qariyey wa su-ila insaanun canhu qof la weydiiyo hebel mxuaha xaggee hebel lacagtiisa xagkuu dhigtay muxuaha heblaha xaggee joogta hebel waxaa sidaasuu u wajaba alkadibu biikfaa'ihi inuu kolkaa been sheego oo qarinta uu qarinayo been ku sheego yaa waajibka ah wakada low kaana cindahu wadiica hadduu ammaano hayo ammaano hadduu hayo qofkaasu oo muxuu ahaye wa araada daalimun akhdaha qof daalimahood qofkaas ammaanada iyo maalkaas lahaa colkiisii uu rabo inuu qaato wajaba alkadibu biikfaa'iha inuu qariya waajibkoo ninkaasu weligiiba wax ima una dhibanin ama wuu iga qaatay iyo wax sidaas aad dhahdo waalaxwadu fii haada kullih an yuwariya intaasoo dhan waxaa sida ixtiyaadka badan waxaa weeyaan inuu tawriya tawriya inuu sameeyo wa macna tawriya tawriyadana waxaa la yidhaha an yaqsida bicibaaratihi maqsuudan صaxiixan laysa huwa kaadiban binisbati fiihi tawriya waxaa la yidhaha hadal laba wejilahoo san sidana aqbali kara sidana in loola jeeda aqbali kara laakiin labadaas yood midkood uu daahir yahay oo dadku isaga ay ka fahmaayaan ayb kolka marka inuu taa ula qasdaa aanu been qayaxan aanu ku dhawaaqin saasaa u fiican laysa huwa kaadiban binisbati ilayh wain kaana kaadiban fii daahirihi daahirkiisa haba ku ahaado mid oo mid been haba fii daahir lafd wa binisbati ilaa maa yafhamuhu lmukhaaab iyo siduu qofkan mukhaaabkii uu fahmaayo been haba ku ahaadee lakiin isaga ulajeedadiisu aynu been ahayn walow taraka tawriya hadduu tawriyada ka tago oo uu adlaqa cibaaraة اlkadib beenta uu iska idlaaqo falaysa bxaraamin fi hada اlxaal sentada xaraamku maaha wاstadla اlculamaءu ljawaazi اlkadibi fi hada اlxaal bxadiiثi umi kulhumin radia allahu canha kulhum bint cuqba ibn abi mucayd radia allahu canha anaha samicad rasul lah sal ly slm rasuulka alle maqashay yaquulu isaga oo leh laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas beenaaluhu ma aha qofka dadka maslaxaynaya ee heshiisiinaya fayanmi khayran oo wax khayr ah gaadhsiinaya wax khayr aho qofkan labadan qofa isku xune oo inuu heshiisya rabaa midkood uu yidhi kii kale gaadhsiinaya oo u nisbaynaya aw yaquulu khayra bimsal ama wax khayr a sheegaya buui rawaahu muttafaqun calayh waanan soo marray oo waxaan ku soo maray raqam mi-atayn tisca waa arbacin baan kusoo marray isagoo ziyaado lahaayo ziyaadadaasuna ay ahayd inay tiri umu kulsuum radiallahu canha ma aanan maqan rasuulka sala alla alay slam isaga oo ruqsadaynayo wax oo dadku ay been u yaqaanaan ilaa saddex mooyaane ninkaoo naagtiisa u waxaan jirin u sheega naagtoo ninkeeda waxaan jirin u sheegta iyo dagaalka wazaada muslim fii riwaayati wabakan ilan sheegayo weeyaane qaalat umu kulsuumin radiallahu canha walam asmachu yurakhisu fii shayin mima yaqulu nnaas ila fi halaa tacni waxay ka wada alxarb dagaalka waa kaanu soo maray alxarbu khadca wa alislaax bayna annaas dadka heshiisiintiisa wa xadiid arajuli imra'atahu wa xadiid almar'ati zawjahaa ninka naagtiisa warranka u warramo iyo naagtu ninkeeda warranka u warranto ayb taas mithaal oo ka mid ah siduu ninku naagtiisa been ugu sheegi karo isaga oo kolkaasna uga qasdaaya inuu dejiyo oo ah xanaaq iyo waxyaale saas iyo rabshada ayna dhexdeeda ka dhicin baa waxaa ka mid a midii uu sameeyey ibnu rawaaxata radia allahu canhu cabdullahi ibnu rawaaxa radia allahu canhu isagoo haweenaydiisii la jiifa jaariyaddiisiina ay qol kala jiifto ayuu habeenkii intuu soo toosay yuu jaariyadii muxuu ahaa xaggeeda uu aaday islaantii baa soo toostay way daydayday waa ay aragtay isagoo oo jaariyaddii dul fadhiya baa aragtay yani u galmoonaya markaas intay jikada aaday bay eh, mindi soo qaadatay aad ku kordishid bay lahay isagoo arrintiisii soo dhammaystay oo soo baxay ayay ku hortimido markaasay tii xaggeed jirtay markaas waa cudur daarta oo kaadibaan aadiyo waxbuu yidhi markaasay tihi waan ku arkaayo waxaad samaynaysa inaad jaariyaddaada la joogtay haddaan kugu soo gaari lahaana mididaasaan kugu dili lahaa waa inkare markaasu wuxuu yidhi ma aan samaynin waxaasoo markaas hadda waxay tihi haddaad run sheegayso qur-aan adag lan hadduu janaabo qabo inuu qur-aan bay garanaysa markaa markaasuu markaa saddex beyd oo shicir ah ayuu isagu xidhay nin shaacira buu ahaayo shaydana haweeney haweenkan iska jahligooda iska fara badane markaasay qabowday islaantay tii aamantu billahi wakadabtu basari indhaagdayna <laughs> ku arkaysay taasoo kale iyo markay weeyaan oo xaalad sidaasoo kale qofka ay qabsato oo marka haweenaydii marka ay masayrto oo xanaaqdo oo waxaalo sidaasa taasoo kale marka uu inuu been ugu sheego ama haweenayduna iyaduna xaal sidaas oo kale hadduu u dhaco ay ninkeedi marka iyaduna ku qaboojinayso taasoo kale weeyaan xadiiث الrajul imra'ata wa xadiiث اlmarأati zawj hadda la sheegaya <coughs> bab اlxahi calى التahabuti fi ma yaquluhu wayaxkiihi guubaabada laysku guubaabiyo qofka lagu guubaabiyey inuu hubsado waxa uu dhahayo iyo waxa uu ka qisoonayo oo qof kale uu ka sheegayo ka warinayo qaala allahu tacaala walaa taqfu maa laysa laka bicilm laa taqfu yani laa tattabic ha raacin waxaadan cilmi ku lahayn yani ha sheegin hana ku camalfelin wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ila ladayhi raqiibun catiid wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala alla alay slam qaal kafaa bilmari an yuxadida bikulli maa samic waxaa qofka ugu filan been been waxaa qofka ugu filan inuu ku sheekayo waxa alla wuxuu maqlayba bal xadiidka aada u fiirsada wuxuu maqlay wuxuuna maqlay iyada iskaba dhaaf wuxuu maqlay oo dhan isagoon kala hubsanin oon kala ogaanin inuu waxaasu jiray iyo in kale inuu kanaan la yidhi kanaan la sheegay kanaan maqlay waxa iska yidhaaho yaa been ugu filan isagoo been iska abuurtay aan ahayn oo laakiin wuxuu maqlay ka qisoonaya kala hubsana la-aantii waxaas uu sheegaya aanu kala hubsanin ayuu rasuulka alla salى اllahu alayh waali wasalam uu ka dhigayaa been ka dhigayaa wa can samurata radi allahu canhu qaqaala rasuulu llahi sal ly slam man xadaثa canii bxadiiثi yaraa anahu kadibun fahuwa axadu اlkaadibayni aw axadu اlkaadibiin qofkii igaga warramo iga wariya xadiid oo uu arkaayo inuu been yahay yara yuraana way jirtaa yaraana way jirtaa marka yaraa haddii la yidhaaho isagu uu arkaayo oo u malaynayo ama uu uba og yahay inuu been yahay waa labada beenaale midkood kaadibayni haddii la yidhaaho oo yacni beentaa qofka abuurtayna waa beenaale ka ka sii wariyayna waa beenaale haddii axadulkaadibiina la yidhaahna inta beenta sheegta midkood weeyaan u noqonaya marka waxa weeyaan xadiidkana waa saxiixoo muslim baa wariyey xadiidkuna isagu naftiisu wuxuu aad iyo aad dignin culus uu uga bixinayaa rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam waxaanu hubin qofka ka wariya qaala rasuulullah qaala rasuulullah iska yidhaaha marka waa mas-uuliye aad iyo aad u culus weeyaan rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam warinta xadiidka laga warinayo xadiidka rasuulka sala allahu alay slam waa waxyi weeyaan marka waa tashriic weeyaan oo waxaasuu nebigu sala alla alay slam yidhi waxay ka dhigan tahay waxaasuu xaraameeyey waxaasuu xalaaleeyey waxaasuu amray waxaasuu waajibiyey bay ka dhigan tahay dadkii marka tashriic iyo sharci bay u qaadanayaana way ku camal falayaan qofkii beenta sameeyeyna marka waxa waa uu noqonaya kolkaa qof sharci dejiyey buu noqonaya qof intuu sharci beenbeena dejiyey haddana rasuulka iyo alle u aaneeyey yuu noqonaya waxyiga alla ka been sheegay waa in la hubsado waxaa rasuulka alla sala allahu alayh wali w laga sheegayo oo wax qofka uu hubo inuu jiro uu yahay ama uu ah, halabatu danni uu u hayo oo inuu jiro uu filayo aada iyo aada ugu malaynayo rawahu muslim wa can asma'a radia allahu canha ana imra'atan qaalat yaa rasuula allah ina lii darra anugu waxaan leeyahay hariibaan leeyahay naag la qabaan leeyahay labada naagoodoo laysla qabo yaa midooduba kale darra ay u tahay darana marka waxaa laga keenay min adur dhibka ayaa laga keenay oo waa isdhibayaan labadaa naagood oo isnacab oo isu daran yihiin naag baa la ila qabaaye hal calaya junaaxun dembi ma iga haystaa in tashabactu min zawji haddaan ninkayga xaggiisa isaga dhiso hayra aladii yucطiinii wuxuu siiyey waxaan ahayn tashabbuc waxaa la yidhaahaa qofku waxaanu helin inuu xasaan helay waxaasa la siiyey waxaasaan haystaa marka yani waxay leedahay naagta layla qabo si aan ugu madax jebiyo inaan ninkayga waxaanu isiinin aan idhaha waxaas waxaasu isiiye waaas waxaasu ii keenay aan dhaho dembi ma igu tahay fa qaala nabiyu sal l slam kaasu nebigu wuxuu yidhi almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi thawbay zuur muttafaqun calayh qofka iska dhargiya yani muxua isku dhisa wax aan la siinin ee sheegta waxaan la siinin in la siiyey waxaasoo ama wax cilmi ah iyo mansib iyo darajo iyo welinimo iyo wax sidaasah hau sheeganaya saalixnimo iyo uu sheeganaya ha aadoo allaa isiiye uu leeyahay ama wax maalihi wax lamid ah oo uu leeyahay hebel baa isiiyey wax sidaasoo waan haystaa iyo uu leeyahay ha ahaatee wuxuu la mid yahay qof xidhan laba mar oo beenbeen ah laabisi thawbayzuur laba mar oo beenbeen ah qof xidhan ayuu lamid yahay muttafaqun calayh almutashabbicu huwa aladii yudhiru shibac waa ka dhereg muujinaya walaysa bishabcan isagoon dheregsanayn asalkii horeba sidaas ah macnaha mutashabbic qofka isdherjiya wey wa macnaahu hunaa halkan kada ula jeedadiisuna waxa weeyaan annahu yudhiru annahu xasala lahu fadiilat walaysat xaasila wax shay wanaag ah oo ziyaado ah yuu sheeganayaa inuu helay oo u xasilay taasuna mid jirta ayna ahayn walaabisu thoobay zuur ay zi zuur qof been been u saaxiib ah labadii mare qof huwan weeyaan wa huwa eh, maxaa saaxiibu zuurkuna waxaa weeye alladii yusawiru cala annaas waa qofka maxaa dadka been been u muujiya weeyaan bian yatazayaa waa inuu xidhaba maalan biziyi ahli الzuhdi aw alcilmi aw atharwa dadka zaahidiintaa dharkooda oo kale ama dadka ahlu cilmiga dharkooda cimaamadahi iyo lagu yaqaano iyo qamiiska iyo ama dadka muxamaal qabeenka ama dharkooda iyo askariga sarkaalka waxaan dadka ama isagu aanu lahayn oo zayigiisa aan ahayn qofka xidho oo kale kaasuu marka la mid yahay qofka wax aanu helin yidhaah waxaasaan helay liyaqtara bihi الnaasu si ay dadka ugu dagtaan walaysa huwa bitilka صifa aan sifadaasna lahayn kaasaa muxuu ahay qof laba mar oo beenbeen hadhay kaas weeyaan waqiila qawli dalika sidaas anayna waa lyidhi wallahu aclam <clears throat> marka qofku waxaa laga rabaa inuu xaqiiqadiisa ku socdo sidii alla ka dhigay wixii alla siiyo sidiisasu iska ahaado oona waxba in iskobcin iyo isweyneyn iyo aanu isku dayin wallahu aclam inuu isxaqiro oo tawaduco mooyaane inuu sare isu qaado marna waa inaanu isku dayin baabu bayaani hiladi taxriimi shahaadati zuur adkaynta ay adag tahay la adkeeyey xaaraamaynta markhaati beenaalaha markhaati beenaalaha xaaraamayntiisa weliba iyo sida loo adkeeyo xaaraamta qaala allahu tacaala wاjtanibuu qowla الzuur faاjtanibuu rijsa min alأwthaan wاjtanibuu qowla الzuur ka fogaada iska ilaaliya hadalka beenta ah wa qaala allahu tacaala walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm waqaala tacaala ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiibun catiid waqaala tacaala ina rabaka labilmirsaad waqaala tacaala wاladiina laa yashhaduuna الzuur aayaddantada marka suurat اlfurqaan awaakhirteeda aayada ku jira oo dad alle subxaanahu wa tacaala cibaadu raxmaan uu ku magacaabay addoommihii alle uu ku magacaabay oo aanistay oo uu ammaanayo oo muxuu ahaye sifaadka ay cibaaduraxmaan ku noqdeen uu aada u tirtiriyey goortii dambena marka uu ku soo khatimay ulaa'ika yujzawna algurfata bima sabaruu wayulaqowna fiiha taxiyata wasalaama khaalidiina fiiha xasunad mustaqara wa muqaama oo jazahooda ay leeyihiin iyo masiirkooda wanaagsan uu hay sidaa ugu khatimay muxuu ahay sifaadkoodii markuu nimankaa tirtirinayay iyo wuxuu ku fasiray waaladiina kuwii weeyaan laa yashhaduuna zuura aan furaynin markhaatiga beenta ah markhaatiga beenta aan aan furaynin shahida kelimada la yidhaaho iyo wixii laga soo qaatay yashhadu iyo shuhuud iyo shaahid iyo waxyaalahaasu laba macnay ku yimaadaanoo waa mid waa bimacnaa alxuduur midna waxa weeye waa bimacnaa eh, ada shahaada maragga oo la furo oo la guto labadaba waa la yidhaaha yani ka waranka waxaa laga warramay marka macno kalena waa leedahay oo dhaarteena waa la yidhaahaa ee shahaadee marka zuurkuna waa sida oo kale oo markhaatiga beentaa hadalka beentaa zuur waa la yidhaahaa wixii beenbeen oo dhan oo aan xaqiiqo lahayn oo dhanna zuur isagana waa la yidhaahaa marka hadda ayan dantado laba macnoo iyaal baa lagu fasiraayo midi waxaa weeyaan waa kuwa aan ka qayb gelin waxyaalaha beenbeenta ah laa yashhaduuna yani laa yaxduruuna azuura waxaa beenbeenta ahee dadku iska samaysteen waxba ka jirin kuwan ka qaybgelin weeye kuwaasna marka waxaa lagu fasiraa kuwa mxua ciidaha beenbeenta ah labada ciidood ee islaamka wixii aan ahayn oo kale oo dhan sida ciidaha gaalada iyo ciidaha kuwa siyaasiyiinta iyo ciid wataniga yidhaaheen iyo ciidd ciiddii hooyada iyo ciiddii muxuu ahaayey iyo shaqaalaha iyo ciiddii cudur hebel dabargoyntiisa iyo ciiddii aruurta waxa sidaas oo kale ahoo dadku ay sameeyeen oo ciid ay ka dhigeen nayruuska iyo waxyaalaha noocaas oo kale ohba ti ay dhihi jireen istakfirowda ciidday dhihi jireen ee badda kolkay kacda iyo waxyaalaha sirxamarka iyo ay sameeyaan iyo waxaasoo dhan marka zuur waa yihiin marka dadka uu ammaanaya alla subxaanahu wa tacaala waxaa lagu fasiray dadka aan ciidaha noocaas oo kale ehe beenbeenta ah dadku ay samaysteen aan ka qayb gelin waxba ana mudaaharaad madaahirtooda iyo ixtifaalaadkooda aan uga qayb gelin iyo cidda gaalada christmaska iyo waxyaalahaas iyo hambalyo uu kuwa uga hambaliyayo u dabaaldegayo ciidda u dabaaldegaya iyo kala qaybgaladu kala qaybgalo oo yimaado meeshay ku ku dabaaldegayaan iyo waxyaalahaas u yimaado iyo isagoo isku shabaho carruurtiisa iyo haweenkiisa iyo dhar cusub iyo xiro oo feesta weeye maanta oo xaragooda iyo yidhaahiyo waxaas midna kaan uga qaybgelin kaan waa lagu fasiray arrintanuna waa arrin aada iyo aada u fara badan waqtigan kada hadda la joogo oo gaaladii iyo muslimkii ay eh, muslimiintii ay gaalada aada isugu shabahaan in aada looga digtoonaado arrin u baahan weeyaan marka ciidaha noocaas oo kalea waa inaan laga qaybgelin waa xaaraamka qaybgalkoodu macnaha kalena waxaa weeyaan waa macnuhu hadda alimaamu nawowi radia allahu tacala canhu u deliishanayo oo waa kuwa aan furin maraga beenta ah maraga beenta markhaatiga beenta aan furin weeyaan intaba marka waa noqonaysa wa can abi bakrata radia allahu canhu qaala cid la yidhaaho dabshid la yidhaaho ma lagu yaqaana malihin ah. feer cidaas kolle waa cid ay ka muuqato inay waaniyo waaniy iyo majuus hore inay kasoo jeedo marka ciidaha waxaa ciida lagu sheegaa noocaas oo kale ah ee haweenka intay guryaha dab eh, gadaashooda dab ku shidaan ka boodboodaan iyo waxaasoo dhan iyo istunka iyo kulligood waxa weeyaan waa wada zuurkaas weeyaan buhtaanka ah baatilka ah weeyaan eh, qofka marka aan ka qayb gelinay dadka alla ammaanaya cibaaduraxmaanka uu gelaya qofkii ka qayb galana marka cagsi wa buu noqon wacan abi bakrata رضي الله عnه qال qال رsuل الله صلى الله عليه وaلي وسلم alاa أنبئكم بأكبر الكبائر miyaanan idinka warramaynin dunuubta waaweyn inta ugu waaweyn qulnaa balaa yaa rasuula allah qaala markaasuu al-ishraaku billah waa alloo loo shariig yeelo wacuquuqu lwaalidayn labada waalidku caasi garowgooda wa kaana muttakan waa jiqilaysnaaye fajalasa waa soo fadhiistay faqaala markaasuu yidhi alaa wa qowlu zuur war hoo warhooyo markhaati beenaale hadalka beenta ah iyo hadalka famaa zaala yukariruhaa eraygan kada dambe ma aanu ka zuulin inuu ku celceliyo xataa qulnaa laytahu sakat alla muu iska aamusa shafaqatan calaa rasuuli illahi sala allau aleyh wasalam nabiga sal alla alay slam naxdinay u naxayaan si isu dhibaayo oo dhibka uga ba-ayaan bu yidhi muska aamusa muttafaqun calayhi waana soo marray xadiidka waxaan kusoo marray saddex boqol iyo soddon iyo lix baabu taxriimi lacni insaanin bicaynihi aw daaba qof macayana inuu naclado oo aan aanu ogeyn inuu gaalnimo ku dhintay qof aanu ogeyn inuu naclado ama neef xoolo ah ama wax un inuu naclado xaaraamaynteed wa can abi zayd haabit bn الضaxaaki radia allahu tacaala canhuma waa zayd mxa ibn haabit aabihi weeyaan radia allahu canhuma wa huwa min ahli baycati ridwan saxaabadii baycati ridwaan ka qayb gashay buu ka mid ahaa yowma alxudaybiya taxta ashajara qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam man xalafa calaa yamiinin bimillatin gayri alislaami kaadiban mutacamidan fahuwa kamaa qaal qofkii ku dhaarta diin aan islaamka ahayn isagoo been sheegayo waxa uu ku dhaaranaya been uu yahay oo una camdiyaya aana ka ahayn gaf iyo aana ka ahayn qasab lagu qasbay aan ahayn fa huwa kamaa qaal waa sidaa uu yidhi yahuudi baan ah iyo xafidase hadduu yidhaaho gaal baaban ah iyo islaamka beri baan ka ah iyo wax sidaas hadduu yidhaaho beentiina ay tahay uu u camdiyayo khalaas weeye waa sidaa u sheegay waman qatala nafsahu bixadii bishay-in qofkii naftiisa wax ku dilana bir ama sun ama meel iska soo tuuray inuu isceejiyey muxuu ahaayey biyo uu isku riday inuu dab isku daaray wuxuu sidaas qofkii isku dilana walciyaadu billah cudiba bihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shaygii naftiisii lagu cadaabaya hadduu bir isku isku isku gowraco ama isku muday tiibuu isla dhacaya juqda isku haya hadduu sun u cabe naarta dhexdeeda sidii buu hadduu meel iska soo tuuray buuraha naartu hadba meel fananaya qarkeeda iyo derbigeeda oo markuu beelka hore joogo haddana iska soo tuuray sidaa isku wadayaa wa walaysa calaa rajulin nadrun fi ma laa yamlik qofna dushiisa ma aha nadar wax aanu lahayn waxaanu isagu hanti aanu lahayn haddii alla all yidha alla wuxuu igu leeyahay shaygaas inaan sadaqaystobu alla igu leeyahay shaygaan aanu isagu lahayn nadarkaasu ma jiro oo ma oofinayo laakiin kafaara yaase ku waajibaysa kafaaratulyamiin ah walacnu lmu'mini ka qatlihi qof mu'mina nacladiisuna oo aan mudaninna dilkiisuu la mid yahay sia dilkiisu u dambi wan yahay buu yuu lamid yahay muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal sl qaala laa yanbagii lisidiiqin an yakuuna lacaana nin sidiiqa ah uma haboona inuu nin naclad badan uu noqdo rawahu muslim wacan abi dardaai radi allahu canhu qaal qaala rasul sal ly slam laa yakuunu lacaanuun kuwa naclada badani ma noqdaan shufacaa'a kuwa shafaaco qaada ma noqdaan xataa hadday kuwa saalixa ay yihiin oo dadka ay la darajo ahaayeen ay shafaaco qaadayaan oo dadka mudnibiinta ahe qaraabadooda iyo ahalkooda iyo u shafaaco qaadayaan iyaga loo idni maayo idinku ma mudataan baa la dhahaya wa walaa shuhadaa'a markhaatina ma noqdaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha rawa muslim oo yani waxaa weeye ummadantada waxa alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas inaad dadka markhaad ku noqotaan oo marka ummadantada maalinta qiyaamaha ah ambiyadii allacam calayhim asalaatu wasalaam iyo ummadahoodii bay u kala marag furayaan oo nebi walbaba markii la weydiiyo o la yidhaha risaaladii laguu soo dhiibay ma gaadhsiiso ha uu yidhaaho ummadiisa ay inkiraan la yidhaho ma idin soo gaadhsiiyey risaaladii rabbi usoo dhiibay ma ay yidhaahaan ee markhaati la weydiinaya marka rususha alle calayhim asalaatu wasalaam iyagu waxay sheegayaan inay gaadhsiiyeen risaalada koodna u inkirayaan markaasaa marag baa la weydiinayaa markaasi waxay dhahayaan moxamed iyo ummaddiisaa noo marag ah markaas ummaddana u marag kacaysaa kolkii la weydiiyey oo la yidhaha seed u marag kacaysaan shay aydaan arag oo aydaan la joogin waxay dhahayaan rabbi oo rasuul baad noo soo dirtay oo kitaab baad noo soo dejiso rasuulka aada noo soo dirtay baa noo sheegay oo kitaabkii muxuaha aad noo soo dejisay baad noogu sheegtay nebi hebel inuu risaaladiisii gaadhsiiyey nebi hebelna gaadhsiiyey saasay ay dhahayaan marka sharafta cadiimka ah ee maalintaa iyada ee mashhuudka ah ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam loo marag furaayo oo muxuaha kuwii beeniye ee muxuaha qiyaamaha kolay kutaha ku beeniye looga marag furaayo lama siinayo qofkii nacladda badin jiray markii uu adduunka joogay allah yalcanaka iyo lacnatullahi calayka iyo naar alla ku kugee iyo waxyaale sidaas iyo abahalcadaab iyo waxyaale sidaasa ku badin jiray maalintaa sharaftaa lama siinayo xataa haddii alla uu ka dhaafo oo ay jannada galaan ummaddaas inteeda kale baa loo idinayaa rawahu muslim wa can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam laa تلاacanوu بلعنة الlahi وlaa بغضبه وlaa بالناar ha isku nacladina nacladii all oo nacladii alla kugu dhacday ha isdhihina walaa biغضبihi cadhada allana ha isku nacladina cadho alla kugu dhacday ha dhihina walaa bالnaar naartana ha isku nacladina naarta alla kuge iyo wejigaaga alla gub iyo waxyaalaha isku dhihina rawaahu أbu dawuda والتirmidiy وqاla xadiiث xasn صaحيix waxaan arko waxa igula yaabadnaa nin beri dhaweyd aan arkay guri aan dad qaraabo isna qaraabadiisa oo anna qaraabadayda oan wada joogayn bee wiil yar buu lahaayoo afar jir iyo meelahaas haddii ugu weyn yahay ahaa wiilkaasu marka wuxuu ku dhihi jiray adiya abbahabal cadaab buu dhahay <laughs> markaas islaantiina way ku dayataa adoogaa alla cadaab iyadana <laughs> ku dhahay <laughs> labadiiba waa cadaabayaan marka hadduu isagii iscadaabo naar isugu habaaro isaga iyo wiilkiisi yaraaba naartiina ku habaarto waa midaan la yaabay bay noqotay adiyo abahaballa cadaab buu ku dhahay wiilk waa wiil yar waxa weeyaan marka xadiidkana waa xadiid صaxiix waxaa wariyey abu dawud o tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix waana sida uu sheegay xadiidku xasan weeyaan صaxiix ma ahe xasanahu sheikh اlalbani fi saxix اljamiع الصغيr wغayrih w عn ibni mascuudi radي allahu canhu qaala qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali waslm laysa almu'minu bالطacaani wala اllacaani wala اlfaaxishi wala اlbadi rawahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkuna waa saxiixa xasan waa ka wen yahay waa saxaxahu lalbaniy fi saxiix aljaamic sagiir wagayrih xadiidkana macnihiisu waxa wuxuu leeyahay qofka mu'minkiihi ma aha midka duridda badan ceebaynta badan ee qof walbaba ceebeeya wax ka sheega wala lacaan midka nacladda badanna ma aha wala alfaaxish ma aha qofka muxuu aha insha allah hadalka xun wala lbadi faaxish iyo badi iyagu isku mid weeyaan afartaashay midna qofka muslimkaa dabcigiisa maaha islaamnimada ma keenayso islaamnimada ay did ku yihiin oo ka soo horjeedaan marka waxaa weeyaan ceebaynta dadka la ceebeeyo waa tii hadda ka hor aan soo sheegnay ninkii kaafirka ahay alle uu eedaynayay oo sida xun alle uu u caayay walaa tudcu kulla xallaafin mahiinin hamaazin mashaan hamaazin ana tacaanin cayaabin waa ti ahayd marka tacaan iyo hamaazkanu isku mid weeyaan marka gaalada iyo munaafiqiinta iyo faasiqiinta iyo shuqulkooda weeyaan inay dadka caayaan oo eedeeyaan oo wax ka afartaa shay midna qofka muslimkaa dabcigiisa ma islaanimadu ma keenayso islaamnimada ay dad ku yihiin oo kasoo horjeedaan marka waxaa weeyaan ceebaynta dadka la ceebeeyo waa tii hadda ka hor aan soo sheegnay ninkii kaafirka ahay alle uu eedaynaya oo sida xun alle uu u caayay walaa tudc kula xallaafin mahinin hamaazin mashaan hamaazin yani tacaanin cayaabin waa ti ahayd marka tacaan iyo hamaaskanu isku mid weeyaan marka gaalada iyo munaafiqiinta iyo faasiqiinta iyo shuqulkooda weeyaan inay dadka caayaan oo eedeeyaan oo wax ka sheegaano mooyaane qofka mu'minkaa ah, dabcigiisa ma aha wala lacaan qofka naclada iyo habaarka badyana ma aha wala alfaaxish wala albadi labadaasna midna ma aha qofka xishoodlaha waxa laga xishooda ee cawrada iyo qurunka iyo waxyaalahaas ficilada xun iyo afka ku caddeeya na ma aha ee waa qof muxuu ahaa afgobaadsanayo xataa hadduu u baahdo waxyaalaha noocaas oo kale ah inuu waxyaalo kale oo usluub wanaagsana uu kaga cabiro mooyaane iska ilaaliya inuu afka ku caddeeyo carabka ku dhawaaqo iska caddeeyo kaas weeyaan mooyaane ma aha waxyaalaha laga xishoodo qofka afka ku balballaadhiya ma aha mu'minku akhlaaqda qofka mu'minka ah yay muxuu ahay saddexdaasuba ay didku ku yihiin rawaahu التrmdي qال xadيiث xسن وعn أbي الدرداء رضي الله عنه qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إن العبد إdaa lacna شhayئa balkana aad ha loogu fiirsado marka yani mxuu ahay nacladdu inayna ahayn iska ahaynu shay bilaasho oo alla kugu yaal qof kolkii lagu yidhaaho bilaashoo iska tegaayo aanu ahayne ay shaqaynayso oo kollayba ayna dhul dhacayninoo ama kii lagu sheegay ay ku habsanayso ama kii sheegay intay kusoo nqsta ku korhobsanayso wuxuu leeyahay addoonku markuu wax naclado waxaas ama ha ahaado qof bani aadama ama neef xoole ama wax kale ha ahaado zamanka iyo waxyaalahaas iyo muxuuha sacidat allacnatu ila asamaa xagga cirkay u koraysaa cirkay aadaysaa naaladaasu fatuqlaqu abwaabu samaa'i duunahaa albaabada samada ayaa laga soo xidhanayaa loo ogolaan maayo inay gasho uma tahbitu ila alard haddana dhulkay usoo degaysaa mana dhulka hoos u gashay bay doonaysaa fatuqlaqu abwaabuhaa duunahaa dhulka albaabadiisaa laga xidhanayaayo ma gelayso uma taakudu yamiina wa shimaala midig iyo bidix bay aadaysaa meelay ka baxdo ayay raadsanaysaa faidaa lam tajid masaaqan masaaqan yani maslakan meel ay marto haddii ayna helin rajacad ila aladii lucin qofkii la nacladay bay kusoo noqonaysaa fain kaana ahlan lidaalika haddii uu arrintaa ahl u yahay xallat caleyhi yani isagay ku kordegaysaa waila haddii kaloo ahl aanu u ahaynoo naclad aanu mudaninna oo bilaash lagu nacladayna rajacad ilaa qaa'ilihaa qofkii yidhi bay kusoo noqonaysaayo ay ku kordegaysaa rawaahu abu daawuud waana xadiidka abu daawuud baa wariyey oo waxa weeyaan waa xadiid xasan ah xasanahu alalbani fi saxiix jaamic الصaغيir وعn cimraan bn الxuseyn radي allahu canhu qaala baynamaa rajulun kanun waa mihaal mihaal buu sheegaya rasuulka alla salى اllahu عalيه wasalam shay la nacladay oo rasuulka alla salى اllahu عalayh wasalam muxua dadkii nacladay uu ka xaaraameeyey wuxuu leeyahay صaxaabigan la yidhaha cimraan ibn الxuseyn الkhuzaaci radي allahu canهuma qaal baynamaa rasuulu llahi sala alla alay slam fii bacdi asfaarihi mar uu rasuulka alla sala alla alay slam safaradiisii midkood ku jiray wa imra'atu min alansaari calaa naaqa haweeney ansaareed oo gabadh da-yarihina ay hal fuushanayd fadajirad waa ay cadhootay yani marka waxaa weye waxay u dulqaadan wey dulqaadkeedii baa dhammaaday oo hashay baa dhibley ahayd oo ama geedaha iyo ku leexanaysa si uun ahaydoo markaasay way ka xanaaqday fa fa lacanataa markaasay nacladay shaah allahuma alcanha sidaasay tiri yax allah ku naclade fasamica dalika rasuul llahi sal ly slm rasuulka allah maqlay faqaala markaasuu yihi khuduu maa calayha wadacuuha fa inaha malcuuna ka qaata waxa dusheeda saaran oo faraha ka qaada oo sii daaya oo yani alaabtiina ka qaato oo ka deg adiguna oo ku intifaacina waadna deene qaala cimraanu radia allahu canhu cimraan baa wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu fakaannii araaha al'aan waxaad i moodaa hadda inaan arkaayo tamshii fi nnaasi dadka iyadoo dhex socota maa yacridu lahaa axadun qofna aanu taabanayn qofna aanu u banbaxaynin rawahu muslim ka dhex socota safarkii oo wax taaban wax maalaya iyo wax gaadiidsanaya midna aanu jirin waa marka wuxuu ku ciqaabay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inuu ka xirmaaniyo inay ku intifaacaan kolba haddaad nacladeen shay aada nacladeen seed ugu intifaacaysaan oo naclad alla aad inay saaran tahay aada sheegteen ka dega oo ka alaabtiina ka qaato وعn أbي برزة نضلة بن عubayd الأسلمي رضي الله عنه qال بynma jaariyaة waa isla qisadii baynamaa jaariyaة عalىa naaqatin mar ay gabadh yaru ay saarayd muxuu ahaayey hal calayha bacdu mataaci alqowm alaabtii dadka qaarkood ay ku raran hashaana id basurat binnabiyi sala allahu alayi wasalam nebiga aragtay watadaayaqa bihim biljabal buurtiina ku cidhinto meel cidhiidhiya baa la isku qabtay marka inay ka qabato rasuulka sal ly slam midha waxay rabtay oo hashiina ay kari weyday waxayd mooyaane fa qaalat markaasi waxay tidhi xal allaahuma lcanha kelimada xal isagaa fasiri doona waa kelimo mxua geela lagu kaxeeyo weeyaan faqaala nebiyu sal l sl markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa tusaaxibnaa naaqatun calayha lacna rawahu muslim yaynana soo raacin hal oo naclad ay dul saaran tahay yani naclad aad ku dul rideen idin qowluhu xal bifatxi lxaa'i almuhmalati waiskaani laami wahiya kalimatu lizajri libil geela wax lagu kaxeeyo weeyaan is iyo yax iyo waxaas iyo dig iyo waclam ana hada alxadiid qad yustashkalu macnaahu macnihiisa inuu eh, ishkaal galo yaa laga yaaba oo dadka qaarkood ay ishkaal iska geliyaan soo ulajeedadiisa u yahay idhaahaan su-aalihii wax ka keenaan walaa ishkaala fiih bal ilmuraadu waxa loola jeedaa waxaa weeye annahyu an tusaaxibahum tilka lacna tilka naaqa hashaasu inay raacdo nebiga alla sala allahu alay slam iyo muxuuha wafdigiisa ayuu diidan yahay nebiga sal slam walaysa fiihi nahyun can baycihaa wa dabxihaa wa rukuubiha fii kayri suxbati nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga sal alla alay slam oo la socda si aan ahayn in loogu intifaaco ama la qasho ama la iibiyo ama laba gaadiidsado iyadoo aan nebiga sal l alay slam lala soconin taasu ma diidaysa buu leeyahay bal kulu dalika wmaa siwaahu min atasarrufaati jaa-izun laa manca minhu ilaa min musaaxabatihi sala allahu alayhi waali wasalama biha in nabiga sal ly slm lagula socdo mooyaane si kale looma diidana lianna hadihi tasarrufaati kullaha kaanat jaa-izatan famunica minhaa famunica bacdu minha fabaqiya albaaqi calaa ma kana wallahu aclam marka waxa weeyaan qofkii naclad wax naaladayow waa inaad ogaato marka horta hore wuxuu soo sheegay tarjamada kusoo sheegay mucayan ama ku aan mucayan ahayn oo la naclado laakiin sabadiisa lagu naclado sida qur-aanka ku fara badan ala ullahi cala aldaalimiin cala alkaadibiin wax sidaas oo kale ah muxuu ahay nebiguna sala allahu alay wasalam oo dad sidaas oo kale uu sifada ku nacladay eh, tuuga allaha naclado waxaa sooxadaya markaasa gacantiisa la goynaya iyo laalush cunaha iyo riba cunaha iyo haddaad sidaa guud ahaan u naclado taas iyadu kuma jirto oo dhib leh oo qur-aanka iyo xadiidkana waa ku fara badan tahay laakiin nin hebel eh, mxua neef hebel naag heblaayo wax sidaas weeye kala diidanya baabu jawaazi lacni bacdi asxaabi almacaasi hayr lmucayaniin waa kan marka kaasuu sheegaya marka oo tarjamadii hore cagsigeeda tarjamadii hore qof mucayana ba ahayd tanna waxaa weeyaan dadka dembiyaalka ee dunuubta qaarkood galay in dembigaas lagu naclado taa weeyaan oon la cayinin qaala allahu tacaala alaa lacnat ullahi cala aldaalimiin kuwa daalimiintaa nacladda allah ku dhacdo waqaala tacaala faadana mu'adinun baynahum allacnat ullahi cala aldaalimiin waxaa dhawaaqay qof baa dhawaaqa dhexdooda ka dhawaaqa ahlu naarka iyo ahlu ahlujannaha dhexdooda ka dhawaaqa oo wuxuu ku dhawaaqay nacladii allah ku dhacdo daalimiinta وhbta في صحيiح أن رsuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم lacna الواaصلةa والمستوصلة inuu rasuulka all slى الlaهu عalيه وaلي وسلم uu nacladay qofka barookada samay naagta samaysa iyo ta loo sameeyo tan timaha artifashilka ah samaysata iyada loo sameeya dalbata muxuu ahaayey timo ayna lahayn gashata ama timaheeda ku daba xidho ee inay timo dheertaha iska keenta iyo midda wadiifada arrintaasi u tahay kuwaasay kala yihiin marka rasuulka all sala allau alيyه waali wasalam waa nacladay xadiidkan kadana waa muttafaq calayhi <clears throat> ayb ya buaarina waa wariya akhrajahu muslim raqam kada wa huwa fi lbukhaariy biraqam kada o heeg laba meelood buu bukhaarigu ku wariyey ayb muslimna markaysna laba meelood ayuu ku wariyey ayb taas marka horta waa sugnaato waa nacladay laakiin hiblaayo ma aanu dhihin wa qaala inuu yidhina waa sugnaatay iyaduna saxiixay ku jirtaa lacana allahu aakila ribaa riba cunaha alla ha naclado kana bukhaari baa wariyey aakila ribaa wa muukilahu dhowr qof ayuu ku nacladay afar iyo waxay yihiin mooyaane wa annahu lacana almusawiriin inuu nacladay kuwa wax sasawirana waa saxiixa isagana ku jirta waa saxiix albukhaari wa annahu qaala inuu yidhina waa jirtaay oo waa ka sugnaatay lacana allahu man hayara manaara alard manaarkana waxaa laga wadaa xuduudda iyo calaamadaha ee xuduudha allaha naclado qofka soodimaha dhulka bedela allaha naclado isagana muslim baa wariyey wa annahu qaala lacana allahu saariqa yasriqu lbayda allaha naclada tuugga ukun buu xadayaayoo markaasaa gacanta la goynayaa xarig buu xadayaa markaasaa gacanta la goynaya yani wax taafiha xun ayuu khasaarahaas isu isugoynaya isu gaadhsiinayaa kanna waxaa wariyey albukhaari wa muslim baa wariyey wa muttafaq calayhi wa annahu qaala inuu yidhina waa saxiixa isagana ku jirtaa waa ka sugan tahay lacana allahu man lacana waalidayhi alla ha nacalada qofkii labadiisa waalid nacalada muslim baana wariyo waan soo marray isaga kolkii la weydiiyey suu u nacaladayaana wuxuu yihi yasubu aba rajuli fayasubu abaahu yasubu ummahu fayasubu ummah wa lacana allahu man dabaxa ligayri اlard alla waxaan ahayn qofka wax u gowraca qofka wax u gowraca oo ku maamuusa dhiigdaadintaas ku maamuusa ama qabri ama weli ama madaxweyne ama boqor ama muxu ahayey ruuxaan iyo shayaaiin malag waxay noqotaba ciid wax sidaasa qofkii daraaddii wax u gowraco oo gowraca iyo dhiig daadintaas ugu dhowaado oo ku sharifa alla ha naclado wa annahu qaala iyo inuu yidhi man axdatha fiiha yani fi lmadiina xadathan aw aawaa muxdiثan facalayhi lacnaة اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin qofkii madiine dhexdeeda kula yimaada shay dembi ah oo weyn kula yimaada ama shay bidca oo munkara ah kula yimaada xadiidka labadaba marka waa lagu fasiraayo ama qariyo qof muxuu ah dembiile ahoo ciqaab mutay qisaas iyo tacsiir iyo xuduud iyo wax sidaas ahoo muxuaha jazihiis iyo abaalkiisii la marin lahaa qofkaana calada alle iyo ta malaa'igta iyo tan dadka oo dhan ha ku dhacdo inuu yidhina isagana waa saxiix weeyaano waana muttafaq calayhi kaasuna wa annahu qaala iyo inuu yidhi allaahumma alcan riclan wadakwaana wacusaya casaw llaha warasuulahu wa hadihi halaau qabaa'il allow naclad ricli iyo dakwaan iyo cusaya saddexdaa qabiiladood allaya rasuulkiisii nacladeene taasuna iyaduna waa ka sugnaato muslim baa isagana wariyey kuwaas magacyaalkaasuna waa magacyaal qabiilad wa hadihi halaau qabaa'il min alcarab wa annahu qaala inuu yidhi lacana allahu alyahuuda اtakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid alla ha naclado yahuudda qubuurtii ambiyadooday ka dhigteen masaajid ka dhigteene kolkaasna kolkii geeridiisii jiradii u dambaysay uu jiranaayo wax yar wafaadkiisa ay ka laabnayd buu sidaana yidhi isaguoo ka digaaya in sidiisa oo sidooda oo kale ummaddiisu ay yeesho oo qabrigiisa masjid laga dhigto weliba wuxuuna hadalkaa yidhi mar uu maqlay bacdu ummahaati almu'miniin oo la jooga oo kuwii bilaad alxabasha hortii hore u hijrooday ah oo ka sheekeynaya kaniise maariya la dhihi jiray qurux badan oo ay habasho ku soo arkeen oo musawirre ay ku yaaleen ka sheekeynaya markaas buu uga sheekeeyey wuxuu arrintaa keenay iyo salkay ka timid iyo markaasuu nacladay weliba umulmu'miniin caaisha radiyallahu anha ay ku sii dartay yuxadiru mima sanacuu wuxuu ka digaya waxa ay sameeyeen oo kale walowlaa dalika lahubris qabruhu bay dhihilay qabrigiisa haddii aanu sidaa aan ahayn waa la muujin lahaa laakiin waxaa laga baqay in masjid laga dhigto oo salaad iyo lala soo aado oo markaasaa la qariyo gurigiisii loogu dhexaasay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh kaasuna marka isaguna waxaa weye xadiis saxiixa ah weeyaanoo muttafaq calayhi ah wa annahu qaala iyo inuu yidhi lacana allahu lyahuuda ittakhaduu qubuura ku celiyey lacana allahu lyahuuda itakhaduu qubuur anbiya masaajid laba goor baa anay dhigay laba goorma idinku celiy waأnahu lacana almutashabihiina min الrijaali bالnisaءi wاlmutashabihaati min الnisaءi bالrijaal inuu nacladay kuwa ragga ahe haweenka isku shabaha oo xagga labiska iyo cilaamashada iyo timaha shallaysashadooda iyo eh, sida u hadlaayay iyo waxyaalaha haween oo kale iska dhigdhiga iyo kuwa haweenka ahe ragga isku shabaha labadaba inuu nacladayna iyaduna waa sugnaato ay ku sugnaatay saxiix الbukhaarي wa jamiicu hadihi اlalfaadi fi saxiix alfaadda hadda aan sheegay oo soo gaabiyey oo dhan saxiixay ku jirtaa bacduhaa fii saxiixi الbukhaariyi wa muslim qaarkeed labadaba way ku jiraa wa bacduha fii axadihima wa inamaa qasadtu اlikhtisaara biاlishaarati ilayha waxaan ula qasday inaan soo gaabiyo oo aan tusaaleeyo uun inaan xadiidteeda aan keeno muxuu ahay maaha wasaadkuru mucdamahaa في abwaabiha min hada alkitaabi in shaa allah badankeedana mid walbaba kitaabkan meeshuu munaasibka uga ahaa ayaan ku sheegi doona marka wax yaroo aanu sheegayn inuu jiraba iska surowda baabu taxriimi sabi lmuslimi bigayri xaq qof muslima in la caayo oo aflagaadla aflagaadeeyo oo xaq darro isagoo aan mudanin xaaraamaynteeda qaala tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisman mubiina kuwa dhibaaya ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka ah waxay kasbadeen la'aantii ku dhibaaya waxay qaadeen iftira iyo iyo muxuu ahay dembi cad ayay qaadeen dushay ku riteen wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qala qala rasul lah sala allahu alayh wali wslam sibaabu lmuslimi fusuuqu waqitaaluhu kufr muttafaqun calayh qofka mu'minka ah caydiisuna waa faasiqnimo la dagaalankiisuna waa gaalnimo waa gaalnimadii yarayd wey muttafaqun caleyh wacan abi darin radi allahu canhu anahu samica rasuul lah sal sl yaquul laa yarmi rajulun rajula bilfisqi aw ilkufr ila irtadad calayh kuma tuuro oo kuma sheego nin nin kuma sheego naagahuna waa lamid iyo naagaha ragga dhexdoodabae faasiqnimo kuma sheego oo ma yidhaaho faasiq yahow ma yidhaaho dembiilo yahu mujrim iyo waxyaalo sidaasa ma yidhaaho aw ilkufri ama gaalnimo ila irtadad caleyhi say kusoo noqonaysaa in lam yakun saaxibuhu kadalika hadduu qofkii uu ku sheegay aanu sidaa ahayn rawaahu lbukhaariy oo waxay la mid tahay tii nacladan kusoo marray oo kolkuu ku yidhaaha gaal yaho ama faasiq yaho ama caduwullahi yuuxa sidaas uu ku yidhaaho hadduu qofkanu sidii uu sheegay uu yahay isaga waxba dembi kama haysto haddaanu ahayn isaga ay kusoo noqonaysaa وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuل اه صل سلم qاal almustabani ma qaala faclى الbaadi'i minهma xatى yتacadى الmaظluum rawahu mslim labada isku caraatamayaa wax alla waxay yidhaahaanba qofkii bilaabay dushiisa weeyaan wax alla waxay isku caayaan ama isku habaaraan oo dhanba dembigeeda waxaale qofkii bilaabay ilaa uu xad gudbo ilaahu xad gudbo qofkii la dulmiya lagu bilaabay oo intuu la dhahay in ka badan uu ku dhaho hadduu markaas ereygu yidhaahaba ereygii ereygiisi inu isagoo ku celiyo beenaalata adaa beenaalo ah faasiq baata tahay adigaa faasiq ah tuug baata tahay adigaa wax sidaasan kii uu ku sheegay khaa'in baata tahay adigaa khaa'ina kan xaggiisa qisaas bay ka noqonaysaayo dembi ma lehe labadooduba waxay yidhaaheen isaga kan isna caayey saaxiibkiina caayey hadduusan marka isagu bursado oo kolkuu hal kelima ku yidhi laba uu ka dhigo khalaas dembigii waa wadaagsadeen rawaahu muslim wacanhu radi allahu canhu qaala ataa utiya nebiyu sal slm birajulin qad sharib waxaa loo keenay nebiga sala allau alayh waali wasalam nin oo khamro cabbay faqaala dribuuhu garaaca yidhi qaala abu hurayrata radia allahu canhu famina adaaribu biyadihi wadaaribu binaxlihi wadaaribu bihawbihi waxaa naga mid ahaa mid gacantiisa ku gargaraacaya iyo ku kabtiisa ku gargaraacaya ku maradiisa la dhacaya iyo falama insarafa markuu noqday intii la dhammeeyey u qaala bacdu lqowmi ragga qaarkood yihi akhzaaka allah alla ku dulleeb qaala markaasuu yihi laa taquluu haada saaha dhihina walaa tuciinuu calayhi shayaan shaytaanka ha ku gacansiinina shaytaan baa duubsadae eh. shaytaanka ha ku taageerin waa qof khamre cabay ayaa loo diidan yahay in la habaaro rawaahu albukhaariy canhu radي allahu canhu qaala samictu rasuul lah sal ly slm yquul man qadafa mamluukahu bizinaa qofkii ku tuura oo yani ku sheega addoonkiisa hantidaha uu leeyahay zina ku sheega oo waa zinaysata yidhaaho zaani ku yidhaaho ama jaariyadiisa sidaas oo kale ku yidhaaho yuqaamu calayhi alxaddu ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha xadda laga oofinaya ilaa an yakuuna kamaa qaal ilaa inuu ku sheegayo oo ay ku caddahay mooyaane muttafaqun calayh baabu taxriimi sabi اlamwaati bigayri xaqin wamaslaxatin sharciya dadka dhintay dadka dhintay in la caayo oo wax laga sheego xaaraannimadeeda ilaa inay ku jirto maslaxadi ku jirto oo maslaxa sharciya ay ku jirto mooyaane oo maalan looga digaayo dadka inay ku daydaan kaasoo kale hebel muxuu ahaay faasiq buu ahaa kanuu ahaa mubtadic buu ahaa inay tahay mooyaane wa huwa maslaxadaas iyana waxaa weeye xaqaasu altaxdiiru min aliqtidaa'i bihi fii bidcatihi wa fisqihi wa naxwi dalik digid dadka looga digayo in lagu daydo bidcadiisii iyo faasiqnimadiisii iyo wuxuu samaynayay iyo iyo intuu daalim ahaa masiirkiisa si xun iyo intuu u dhintay looga digayo dadka mxua sidii kale looga digaayo looga digayo laleeyahay kuwaana qaata hebel wuxuu ku dhacay waad ogtihiin intaasoo muddo abuu madaxa ahaa iyo kan samaynaya kan dulligii uu ku dambeeyey siduu u dhintay iyo waad garanaysaan kuwaan sidaas laleeyahy kuwaana qaata laleeyahay iyagoo kale looga digayo sidiisoo kale inay sameeyaan haddii kale masiirkiisi baa idin sugaya la yidhaha wa fiihi alaayatu walaxaadiidu asaabiqa fi lbaabi qablah kan kada marka waladiina yu-duuna almu'miniinadii ayaa xadiidii ayaa baabkana ku jira wacan caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuul lahi sal ly slam laa tasubu اlamwaata fainahum qad afdow ilaa maa qadamuu muttafaqun calayh hacaayina dadka dhintay waylanno way gaareen wixii ay hore marsadeen waa u tageenoo khalaas jazahoodii waa heleene idinku waxba caayina waxba habaan waxba ka sheegina marka sababka muxuu aha la isaga nahyinayo weeyaan taas leannu jaziisiibu helay qofka kaba khalaas rawahu lbukhaariy mid kalena waa jirtaayoo xadiid kale ay sheegtay oo dadkooda qaraabada ah dadkooda qaraabada ay arrintaasi dhibaysaa markaas waxuu leeyahay laa tasubu اlamwaata fatu'du laxyaa caayna dadka dhintay waxbaa ka sheeginaya ydaan dhibin dadka qaraabadooda oo la dhashay iyo waxyaalahaas iyo ha dhibina xadiid kalena wuxuu dhahayaa idaa maata saaxibukum fadacuuh qofku kor hadduu dhinto khalaas faraha ka qaado faraha ka qaado isagii rabbigiisa isu daayo baabu nahyi can iliidaa dhibka dadka la dhibo ee digidda la ysaga digay qaala allahu tacaala waladiina yuduuna almu'miniina almu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisman mubiina wacan cabd llahi bni camr bn alcaasi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu lahi sala allau alay slam almuslimu man salima almuslimuuna bilisaanihi wayadih wاlmuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu mutafaqu calayh qofka muslim muminka xaqa muslimka xaqiiqiga runtii waxa weeyaan waa qofka ay muslimiintu ka nabadgalaan carabkiisa iyo muxuuha gacantiisaba muslimkaasaa la yidhaahaa ilan muslim min alislaam baa laga keena islaamkuna laba macnoba waa leeyaho nabadgeliyi muslim kii wax nabadgelinaya laga nabadgelayo waa noqdaa kii hoggaansamay ee alle isu dhiibayna marka waa noqdaa marka labada arrimood qofkii laga helo unbaa muslim quman noqonaya waalmuhaajiru qofka muhaajirkiihuna waxaa weye hijrooday man hajara maa naha allahu canhu qofka ka fogaada wixii allow ka reebay oo dhan ee marka qofkii muxuu ahay beled gaalaada intuu ka tegay beled muslim aaday oo dhanu muhaajir ma wada ahaduuna marka wax kale xaaraamtaana u ka tegayn kaasuna wuxuu la mid yahay xadiidkii aan soomka ku soo marray ee dhahayay man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة an yadaca طcaamahu wa marka cuntadii cabitaanka la daayo maalinta ramadaan waa waajib laakiin qof alla qofkii cuntadii iyo sharaabka iska daayo oo dhanuba ma aha saa'im alla agtiisa ammaan ka mudan oo alle uu jecel yahay ma aha ilaa uu xaaraamta o dhan iska wada daayo aayaddina waa tahy laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum qibla almashriq walmaqrib walaakina albira man aamana bilah ilaa akhiri laba aayadood sidaas waa alle ku sheegay marka in qiblada loo jeedsado qiblada in loo jeedsado waa shay waajiba laakiin qofkii hadduu u qaato un qiblada in loo jeedsado oo dhan uu khayr oo dhan u qaato oo xaaraamtii kale iyo aanu ka digtoonaanayninoo uu mxu ahaayey waajibaadka kale iyo u dayacayo ma aha qofkaasu khayr low ma aha ayb marka aadantada mxuaha macnahaadu ma aha qofka beled gaala ka yimid ee beled islaam soo aaday usoo hijrooday inaanu muhaajir ahayn ee waxaa weeyaan inuu siduu taa uu uga ugu camal falay waxyaala kale ee xaaraanta oo dhanna uu uga fogaadaa laga rabaa qala raximah اllahu taعaalى wa qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali waslm man axaba an yuzaxzaxa can الnaari wayudkla اljanna qofka jecel in laga durkiyo naarta laga durkiyo oo janno la geliyo faltaatihi maniyatuhu geeridiisu haw timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir isaguna uu rumaysan yahay alle iyo maalinta dambe ee qiyaamaha ah walyaأti ila nnaasi dadkan ha ula yimaado ha kula dhaqmo ha kula mucaamaloodo alladii yuxibu an yu'taa ilayhi ku uu jecel yahay in lagula sameeyo lagula dhaqdo oo marka wuxuu necab yahayna dadka ka daayo wuxuu dadku inay mxuahay jecel yihiin dadku isagu jecel yahay dadka ula dhaqmaan dadka ha ula dhaqmo naftiisa ha kaa qiyaaso rawaahu muslim wahuwa bacdu xadiiثin طawiili sabaqa fi baabi طaacati wulaati اlأmuur oo kusoo hormaray raqam itin oo usoo hormaray oo khudbadii cumar eh, radia allahu canhu xadiidkii dheeraaya nebigu sala allahu alayhi waali wasalam iyagoo safar ku jira oo dadku ay kala baahbaahsan yihiin oo qaar toog dhiganayo qaar xolihiisi la joogay qaar gurigiisi dhisanaya waxa ay yihiin isugu yeeri jiray ee khudbadii u jeedin jiray uu ku bilaabi jiray nebi kastaba inay waajib ku ahayd inuu ummaddiisa u sheego waxaa ugu wanaagsan ee uu og yahay ugana digo ummaddiisa waxa xun ee uu og yahay khudbadaasay ahayd uu ku sheegay nebigu sal lla ly slm xadiidkaas waa xadiid dheer ahaa yuu sida aakhirkii ku yidhi ugu dambaystay meesha ugu dambaysay weeyaan marka xadiidku marka isagoo dheer ayuu ka soo qabsaday ayuu inoo soo hormaray laakiin hadda waxa weeyaan isagoo gaaban buu sheegay baabu الnahyi can الtabaagudi wالtaqaaطuci wالtadaabur reebidda la iska reebay isnacbaanshaha iyo isgoynta iyo kala jeedsiga qaala allahu tacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa un walaala sidii walaalo wada dhashay oo kale weeyaan wax kale ma aha xasri baa marka inamaadaas la yidhaahayo xasrigu wuxuu sheegayaa shayga oo wax lagu koobo oo la yidhaha waxaasunbuu ku kooban yahan u dhaafsanayn marka mu'miniintu ma aha acdaa iyo ma aha iyo dad ajaanib iyo kale ah maaheen waa dad walaalo oo sida dadka wada dhashay oo kale ah marka dadka kale hadday walaala walaaluhu waa is-aanaystaan walaalnimadooda isku dexgeliyaan isku xidhiidhiyaan isku jeclaadaan sidaasi marka iyaguna waa inay noqdaan marnaba marka ma aha qofka mu'minkii walaalkii walaalkiiah inuu ajnabi iyo shisheeye iyo col iyo waxaasuu ka dhigto mid meesha soo gelaysa ma hadday yeelaanna walaaltinimadii ay gooyeen weeyaan wa qaala tacaala adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti اllahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin aadu sidaasay ahaydoo alla subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah iyo wuxuu ku hadidayaa uu leeyahay haddii aad diintiinna ninkii ka gaaloobee ka noqdow alla waxba kuma baahno oo dad kaa fiican buu alla keensanayaa oo sidaa iyo sidaa iyo sidaa marka sifaadkoodii markuu sheegayay buu wuxuu alla yidhi dad sidaa buu keeni doonaa oo adillatin cala almu'miniin mu'miniinta kuwa u tawaduca u naxariis badan ah cizatin cala alkaafiriin gaaladana kuwa ku ad adag oo iska sarraysiiyo oo iska weynaysiiyo oo aan marnaba aan u dulqaadanina u leecin ah wa qaala tacaala muxamedun rasuulullah maxamed waa rasuulkii allah waladiina macahu kuwa isaga la jiraana ashidaau cala alkufaar gaalada kuwa ku daran oo ku ad adag weeyaan ruxamaa'u baynahum wuxuu iyaga dhexdoodana soo naxariistay labada aayadoodba feerisa isaga waafaqeen xaaladantadaa isaga waafaqeen kuwa oo alle subxaanahu wa tacaala inuu keenayo uu ku hadidayna ee waxa weeyaan labadaa sifuu ka sheegay saxaabadii nebigana calayhi salaatu wasalaam ridwaan calayhim iyagana wuxuu ku ammaanay labadaas sifuu ku ammaanay marka waxaa laga rabaa labada dadka mu'miniinta ah labadaas sifo inay ku sifoobaan labadan aayadoodba marka waxay xadidayaan waxa lagu magacaabo alcalaaqaat adaakhiliya iyo calaaqaat khaarijiya dadka mu'miniinta se iyagu dhexdooda u dhaqmaayaanna waa walaalnimo iyo isu naxariisad iyo isjeclaansho iyo istaageersi weeyaan siday ula dhaqmaayaan gaalada ula dhaqmaayaanna waa adadkaan iyo muxuu ahay la dagaalan iyo colaad ay u qaadaan sida iyaguba colaad ugu yihiin labadaas weeyaan waxa aad iyo aada marka waxayaan daraa u ah waxay zamanadan tadhacayo oo in gaalada loo kala tartamayo oo gaalada saaxiibtinimadeeda iyo dowlada iyo afraadba ay u kala tartamayaan oo iyagu dhexdooda ay isgoynayaan oo qoloba qolada kale muxuuha ay leeyihiin gaalada raalli geliyo iyagoo mxuuha calaaqad fiican la xidho oo muslimiintiina dhexdooda ay sii kala cararayaan oo ay sii kala fogfogaanayaanoo colaad iyo isdicaayadeyn iyo kala fogaansho iyo qoloba qolada kale ajnabi ay ku sheegto waxyaalahaas inay samaynayaan taas oo iyagii kala qayqaybsameen taasa wax aad iyo aada looga xumaadaha wainaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waa musiiba weyn oo caalamka islaamiga ku habsatay sharaf iyo ciz iyo guulna weligood ma helaayaan inta ay sidaa yihiin wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sal ly slm qaala laa tabaaqaduu haysnicina walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tadaabaruu ha kala jeedsanina walaa taqaatacuu haysgoynina haysgoynina oo xidhiirka iyo jacaylka iyo waxyaalaha kala goosanina oo ha noqonina kuwa aan isu wareegaynin isla hadlaynin o isalaamaynin oo isbooqanaynin oo ha noqonina wakunuu cibaadallahi ikhwaana war ahaada addoommihii allo walaala ahaada walaala waatihin alla waa idinka dhigay marka idinkuna walaalnimadii nooleeya oo dhexdiinna marka walaalnimo sideeda u wada dhaqma walaa yaxilu limuslimin uma bannaana qof muslima an yahjura akhaahu inuu walaalkii ka haajiro yacni u ka goosto oo gooyo fawqa halaasin saddex wax ka badan saddex beri wax ka badan isagiiyo walaalka hadday isu xanaaqaan oo wax soo kala dhex galaan inuu saddex beri wax ka badan ka aamusnaado oo afka u duubo oo kasii jeedsado oo salaamta la garab maro uma bannaana ilaa saddex berisa waa loo ogol yahay markaas taasuna waxaa weeyaan haddii ay tahay goyntaasi iyo hijradaasu wax qofka naftiisa xafdigiisa ku saabsan ama wax diinta ku saabsan yada taas waynu soo marray inay bannaan tahay oo ay ka mid tahay iimaanka muqtadayaadkiisa ay ka mid tahay kolkii xuquuqda alla meel loogaga dhaco in loo caroodo qofkaasoo la gooyo oo ilaa uu arrintii ka soo noqdo aan la xidhiidhinin wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waali waslama qaal tuftaxu abwaabu اljanna <clears throat> waxaa la furaa albaabada jannada yowma اlاثnayni wa yowma alkhamiis maalinta isniinta iyo maalinta khamiista a la furaa fayugfaru waa loo dembi dhaafayaa likulli cabdin laa yushriku biاllahi shay-a addoon kastoo alla aan waxba uu shariig yeelaynin ilaa rajulan nin mooyaane kaanat baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa shaxnaa yani cadaawa ee u dhaxaysa isagii iyo muxuu ahaye walaalkii calool xuma ee udhexaysa iyo urgumaar ee udhexaysa mooyaane fa yuqaalu waxaa la dhahayaa andiruu haadayni xataa yastalixaa dib u dhiga oo suga kuwankada ee ilaa ayagu heshiiyaan labadan ilaa heshiiyaan ukaadi iyagaa la dhahayaa oo lagu darmaya dad kaloo dembi dhaafayaa andiruu haadayni xataa yasalixaa laba gooru ku celi rawaahu muslim wfii riwaayaةi lahu yacni limuslim tucradu اlأcmaalu fi kuli ywmi khamiisi waاثnayn wadakara naxwuhu tii hore albaabada la furaa bay tiri riwaayadantaduna waxay dhahaysaa waxaa weeye acmaasha ayaa la bandhigaa alla loo bandhigaa subxaanahu wa tacaala maalin kasta oo khamiisi iyo maalin kasta oo marka labadaba waa ina dhacayaan camaashana waa la bandhigayaa albaabada samadana waa la furayaa dadkana waa loo dembi dhaafayaa laakiin labadaa qof iyagu kuma jiraan isu calolxune xadiidkanuna wuxuu ku imaan doonaa raqam alif وخمسمية wa tisciin baabu تaxriimi alxasad xasadka xaaraamayntiisa xasadkana waxaa la yidhaahaa in qofku wixii nicmeha alla uu siiyo loo quuri waayo oo looga ba-o oo la jeclaysto inuu alla dhaafiyo waxaas oo la yidhaha suug ka helay waxaan kada oo la yidhaaho waxaasu markaa ma ha ahaado nicmat alwalad aw almaal aw aljamaal aw asixa waljasad iyo xoog iyo quwo ama mansab iyo darajo ama cilmi ama sumco iyo muxuu ahay uu ku leeyahay dadka dhexdiisa iyo qabuul uu ku leeyahay waxay noqotaba qof nicmo alla siiyey oo nicmadii loo quuri waayo taasaa la yidhaahaa ee xasad la yidhaaho taasuna marka waxaa weeyaan waa mid aad iyo aada u xunoo waxayba ka dhigantahay hadduu qofku garanayo alla xoonkiisii u tacninayo su waxaan qof hebel ku helay allaa siiyey marka allihii siiyey marka inaanu cadaalad aanu ku siinin oo aanu mustaxaq ku ahayn ood ku tacninaysa weeyaan siduu nin shaacire baa wuxuu yidhi alaa qul liman baata lii xaasida atadri calaa man asa'ta aladab asa'ta cala allahi fii ficlihi kaannaka lan tarda lii maa wahab fakana jazaa'uka an khasanii wasadda calayka طariiqa طalab marka taasuu ka dhigan yahay oo waxay dhihi jireen niman kalena waxay dhihi jireen ma annaan arag qof daalim ahoo madluum uga eg qofka xaasidka in wax la yeelay baad moodaysaa isagaana daalim oo gardaran waak waa kurbaysan yahay oo qofkan kada nicmada alla siiyey buu ka xun yahay sidii qofkaas isagoo wax ku biyay wa huwa xasadkiina tamanii zawaali annicmati can saaxibihaa waa jeclaysi la jeclaysooo la tamadiyo nicmaddu inay ka zuusho qofka alla uu siiyey sawaءn kaana nicmata diinin aw dunya mid kastay noqotaba waana shayga ugu horreeyey alla lagu caasiyo fi lardi wa fi samaa fi lardi wa fi samaa dembi alla lagu caasiyo waxa ugu horreeyey sababkiisu ahaa xasad fi lardi wa fi samaa dhulkana wuxuu ahaa ibliis markii aadan alla u abuuray ee u sujuuda layidhi yidhi buu oo yidhi saan ugu sujuudayaa laiga fadilaya anaaba ka fiican oo ani kana laiga abuuray keeraa laga abuuray marka xasad wuxuu isagu ninkaas uu sameeyey oo ku dhisan muxuu ahaye asal kufaan asalkii laga abuuray kufaanki ku dhisan oo qabyaalista yani aan dhihi karayno labadaa isugu jira buu ahaa xasadka kalena wuxuu ahaa e, dhulka ahaa in aadam kolkii labadii ilmo aadam ahayd ay labaduba sadaqo sadaqaysteen oo walaalkii sadaqadiisiina la aqbalay tiisiina la aqbali waayey ayuu oo markaasuu wuxuu sameeyeyba dembi alla lagu caasiyo intii kufri ka soo hadhay kii ugu weynaa ninka u bilaabay buu ahaa marka sababkii ugu horreeyey ee dilkuu ka dhacayna kaasuu ahay waa kii ku yidhi la aqtulannak isna uu ugu jawaabo yidhi innamaa yataqabal allahu min almuttaqiin maxaad aniga u gelaysaa anuu allah ka cabsaday oo oh, ikhlaas baan la imid adee waxaa lagaga aqbali waayey muxuu <clears throat> ahaadiniyo xumadaade oo markaasna uu sidaa ku dilay qaala allahu tacaala am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih faqad aataynaa ala ibraahima alkitaaba walxikmata wa aataynaahum mulkan cadiima mise dadka waxay ku xasdaayaan oo quuri laayihiin waxaa la uu siiyey oo deeqdiisa ah dadkaa la sheegayana marka hore rasuulka sala allahu alayh waali wasalam weeyaanoo guurbadnidii iyo haweenkii badnaa iyo waxaasay ku xasdiyeenoo yahuuddu wa fiihi yani fii hada albaab xadiidu anas asaabiq anas ibni malik radia allahu canhu xadiidkiisii baa ka mid ahaa ee ku soo horomaray baabkii fi lbaabi qablahu laa taxasadu walaa midkaas ahaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala lla ly slam qaal إiyaakum wاlxasada faina alxasada yaأkulu اlxasanaati kama taأkulu الnaaru اlxaطb aw qaala اlcushb rawahu abu dawuud kala ilaaliya idinkii xasadka kala ilaaliya liannahu xasadku wuxuu cunaa xasanaadkuu cunaa khayraadka buu cunaa iyo ajarkuu cunaa sida ay dabku u cunto qoryaha mise sida ay dabku u cunto buu yidhi cawska xadiidkana waxaa weeye abu daawuud baa wariyey waana daciif xadiidka oo dacafahu fii daciif aljaamic asagiir sheekh alalbani waa daciif halkaa kaga dhigay sababkuna waxaa sanadkiisa nin majhuul ah ayaa ku jira wuxuuna leeyahay wadaadkan wafi lbaabi can anas radi allahu canhu cinda bni maajah bilafd alxasadu yaأkulu اlxasanaat kama taأkulu الnaaru اlxaطb wالsadaqaةu tudfiu اlkhaطiئة kama yudfiu lmaau الnaaru xadiidkaasaa marka xadiidkan kada shaahid u ah ayuu leeyahay baabu الnahyi can الtajasus reebidda la iska reebay weeyaan isbasaasidda tajasus walaykum asalaam waraxmat ullah macnuhu waxaa weeyaan dadka cawraadkiisa iyo ceebihiisa oo la raad guro oo loo fiirsado oo taasaa la yidhaha tajasus la yidhaahaa ayb bal qofkan wuxuu samaynaya wuxuu ceeb leeyahay wuxuu naqsi leeyahay waxyaalahaas iyo dhabagalo u fiirsiyo la yidhaah sidii isagoo loo dirsaday uu raacraaco ceebihiisa watasamuci likalaami man yakrahu istimaacahu iyo dhegaysi la dhegaysto oo degta loo dhigo qof aan raalli ka ahayn hadalkiisa inaad dhegaysato daadan sheekadooda raalli kaaga ahayn oonad dhaxan dhegaysto qaala allahu tacaala walaa tajasasuu ha isbasaasina wa qaala tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaana waisma mubiina aayaddaasna waynu soo marray dhowr goorba marka dhibaat dhibid weeyaan tajasuskaasu qofku waa dhibaya waa ka xumaanaya marka taasuna wuxuu gelayaa tahdiidka culus buu gelayaa qofka dadka ceebahooda u fiirsada ee waxa ay samaynayaan iyo waxyaalahaas iyo tatabuca ee markaasna inuu ku fadeexadeeyo kolkaa ugu qastaaya taasay noqonaysa laakiin hadduu qofkaasu la tajasusaya uu yahay qof waxyaalo calaamooyina lagu arkay inu dadka muslimiinta dhibaato u keenaya laga baqo si jaasuus uu cadowga jaasuus u yahay iyo wax lamida weeyaane inuu wax shirqoolaho muslimiinta dhibaato ugu jiraan uu samaysanayo uu samaynayo kaasoo kale marka in la tajasuso oo yacni axwaashiisa iyo xarakaadkiisa iyo loo feejignaado oo la feeriyo oo telefoonadiisa iyo waxyaalahaas iyo la dhegaysto si dhibkiisa muslimiinta loogaga digo oo looga ilaaliyo taasu marka iyadu waa kuwa hadda kahor aan soo marray bay ka mid tahay oo iyadu waa ja-s weeyaan laakiin waxyaalisa isaga isaga u khaasa ah. inuu habeenka xaafadaha xunxun gala iyo inuu baararka xunxun tagay iyo balweelahaas iyo kasoo fiiriya iyo waxya wax noocaas oo kale ah weeyaan tan muxuu ahay aayaddu ay diidayso sharciguu diidayo ama tii kale nasiixa lilmuslimiina bay iyada noqonaysaayo mafsadada ku jirta iyo mudarada qofka ugu jirta maslaxada muslimiinta ugu jirta ee caamka ah ayaa ka rajaxan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qaal iyaakum fa ina adanna akdabu lxadiid kala ilaaliya idinkiiyo tuhunka tuhunka beenbeenta ku dhisan kala ilaalina kala ilaaliya liannahu tuhunkaas waa warka ugu beenaysan weeyaan walaa taxasasuu walaa tajasasuu haysce baadhina isjaasuusina taxasuska iyo tajasusku waxay ku kala duwan yihiin midna waa inuu qofku naftiisa u baaro waa taxasuska si taataabashaa laga keenay oo taxasusa shay-a waa taataabtay maanihim noqonaysaa marka kolkaad wax raadinayso meel mugdi iyo taataabashay si aan kusoo marray xadiidkii caaishaba radia allahu canha tajasuskuna isagu waa ka caamsan yahay oo inuu hataa qof u diro kolay ku tahay waa noqonaysaa labaduba marka waxaa weeyaan waa baaridda weeyaan ba wax layska nahyanaya walaa tanaafasuu hana tartamina hana tartamina waa kaan soo marray hadda ka horna tartanka adduunyada lagu tartamaayo inuu ummadihii hore wuxuu halaagay uu ka digay nebigu sal alla alay slam u yidhi ummadiinna ummaddantadan taasaan idinka baqayaa faqri idinka baqi maayo in adduunyada la idiin furo ood ku tartantaan ood idin halaagto sidai ummadihii idinka horreysay ay u halaagtay ayaan idinka baqaya tanaafuska la nahaynayaana waa ka midka tanaafus fi dunya ama tanaafus fi laakhira cilmiga iyo camalka iyo waxyaalahaas lagu tartamo oo qofkaas yaanu kaa camal badinaya kaa cilmi badinaya aanu kaa sadaqa badna sidaas la yidhaaho kaas waaba midu alla amray subxaanahu wa tacaala wuu yidhi wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun waa kaan marka xadiidkii soo maray in qofku xagga adduunyadan uu fiiriyo dadka ka hooseeya siuu nicmada alla uu u garto xagga aakharana dadka ka sarreeya uu u fiirsado oo markaa si uu iyagana ula tartamo ugu daydo oo sidooda oo kale u yeelo darajadooda kale uu gaadho ama ka sarraysa walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tadaabaruu ha kala jeedsanina wakunuu ahaada cibaad allahi ikhwaanan addoommihii allow walaal ahaada kamaa amarakum sidaa laydin faray ada alla siduu walaalo noqda idiin yidhahee walaalaaba tihin uu yidhi inama almu'minuuna ikhwatun u yidhi ilan amar weeyaan kaasu mujarad khabar iskama aha inama almu'minuuna ikhwatun marka alla uu leeyahay inuu ka warramayo un keliya ma aheen waa inay walaalo noqdaan weeyaan sidii qowluhu tacaala walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna yani liyurdicna buu ka mid yahay yuu ka dhigan yahay ha nuujiyeen weeya marka kana walaala ha noqdeen weeya siduu allah idiin faray inaad walaala noqotaan walaal u ahaada almuslimu akhulmuslim qofka muslimkii waa qofka kale muslimkaa taas agga waa xagga sharciga marka xagga sharciga walaalay ku yihiin marka xagga camalkii iyo fulintana iyagii baa laleeyahay walaala noqda oo u qalma walaalanimadaas marka walaalnimadii maxay keenaysaa walaalnimadu muqtadayaadka ay keenayso yuu marka xadiidku sii tirtiranayaa markaasu wuxuu yidhi laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakduluhu ma baylihiyo walaa yaxqiruhu ma liido oo ma yeso saddexdaas oo marka waa walaalnimada sidaa keenaysa inaanu isagu naftiisa u dulmiin inaanu qof dulmiyayo iyo baylah iyo wax sidaasana aan uga teginee baylahdiisa u baylah tiro uu ka celiyo dadka dulmiyaya uu ka dhiciyo walaa yaxqiruhu mana xaqiruhu ma liido oo waa waa darajeeyaayo waa maamusaayo waa sharifaa weeyaan marka attaqwa haahuna ataqwa haahuna walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh